bsmi اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نbyina mحamedi وعlى آlih وأصxaabih أجmaعين أma bعd qala الإmam الbخariي raximh اllah taعalى bab ma kana النabiy slى اllه عlyh وslm ydkuru وyrwiih can rabih عزa وجل baabu bayaani maa kii caddayntiisiibuu u baab yahay kaana nabiyu sala allahu calayhi wasalama nebigu uu ahaa yadkuru inuu sheegayo wayarwiihi uu warinayo can rabbihi caza wajalla rabbi uu ka warinayo yacnii waxyaabihii nebiga uu rabbigii ka warinayay xadiisulqudsigii wa ujeedka ama macnaha laga rabana oo fasalkan oo u guntay imaamu albukhaari waxay tahay saxiixana fasal noocan oo kale ayuu ku guntay kitaabu tawxiid oo aakhirka kitaabka ugu dambeeyo bukhaariga saxiixulbukhaariga halkanna sidoo kale ayuu baabkan u guntay muraadkuna waxa ay tahay dhammaan ama yacni qur'aanka qur'aanka iyo axaadiidta xadiisulqudsiga nebigu sal ll l slama uu warinayo ee uu rabbi ka warinayo subxaanahu watacaala dhammaantood waa min tabliiqi الnabiyi sala allahu calayhi wasalam waa gaarsiinta nebiga uu gaarsiinayo waana ficilkiisa isaga ayb oo nebiga ficilkiisa weeyaan waxa uu gudanayo ama uu gudbinayo gaarsiinayana waa hadalkii ilaahay subxaanahu wa tacaala ee ha noqoto qur-aan ama ha noqoto xadiid sababtuna waxa ay tahay dhammaan saxaabi kastaa markuu warinayo wuxuu leeyahay can الnabiyi salى اllahu عalayhi waslama fima yarwiihi can rabbihi caza wajala ama nebiga inuu ka warinayo allah oo hadal yani hadalkaa inuu alle leeyahay ayuu saxaabi walba uu sheegayaa ujeedku marka waxaa la kala saaray iblaaqa gaarsiintii iyo waxaa nebigu uu gaarsiinayo dadka oo kalaamullaahi ah ayb qala xadaثna yaحya bnu bishri wa huwa yaحya bnu bishrin اlbalkiyu alfallaas hiqat zahid qala xadaثna rawx wahuwa bnu cubaadة qala xadaثna زuhayr bnu mحamed wahuwa الtamimiyu abulmundir alkhuraasaaniyu hiqat yugrib qala xadaثna zayd bnu aslm can abi صaalixi can abi hurayrata can الnabiyi slى اllahu عalayhi waslama fii ma yaxkii can rabbihi qaala fii maa yaxkii can rabbihi waxa uu nebigu ka xikaayoonayo o ka sheegaya rabbigiisa qaala wuxuu yidhi rabbi man taqaraba ilaya shibran qofkii taako iigu soo dhowaado taqarabtu minhu diraacan dhudhun ayaan ugu soo dhowaanayaa waman taqaraba ilaya diraacan taqarabtu minhu baacan dhudhun qofkii iigu soo dhowaadana baac ayaan anigu usoo dhowaanayaa mar walba dembi dhaafkaygaa ka badan waay camalka isaga uu la imaanayo leanna bacdi riwaayaat baa waxay leeyihin wallahu asracu maqfiratan qala xadaثna mxamed bn cabdالraxim qala wahuwa almulaqb bsaaciqة qala xadaثna saciid bn الrabiic qala xadaثna shucbaة can qataadaةa can anasi can الnabiy sal ll slama yarwiihi can rabbihi nebigu wuxuu ka warinayaa rabbigiis qaala rabbi wuxuu yidhi idaa taqaraba ilaya marka nebigu waa raawi waa warinayaa hadalka uu warinayana yaa iskale allah subxaanahu wa qaala idaa taqaraba ilaya alcabdu shibran taqarabtu ilayhi diraacan waidaa taqaraba diraacan taqarabtu minhu baacan wain aataanii haddii uu i yimaado mashyan isagoo soconayo ataytuhu waan u imaanayaa harwalatan ruclayn orod marka harwaladana inaan iyadaade maqsuud aynan ahayn oo macnaha laga wadaa inay tahay dembi dhaafka usoo degdegayo riwaayadaas marka wallahu asracu makfiratanta ayay qariino uga dhigeen oo nas ah ayb qaala xadaanaa aadamu qaala xadaanaa shucbatu qala xadaثna mحamed bnu ziyaad wahuwa alqurashiyu اljumaxiyu mawlaahum abulxaariث hiqat habt ayb qaala samictu abaa hurayrata can الnabiy sal ly slama yarwiihi can rabbikum nebigu wuxuu ka warinayaa idinka rabbigiin qaala rabbi wuxuu yidhi likulli camalin kafaara camal walba kafaaruu leeyahay wasawmu lii soonka anaa iskale wa ana ajzii bihi anaana abaal marinayo walakhaluufu fami saa'imi qofka sooman afkiisa waxa kasoo urayo atyabu cinda allahi ilaahay agtiisa waa uga udgoon badan tahay min riixi lmiski miskiga caraftiisa qaala xadaanaa xafsu bnu cumar wa huwa xafsu bnu cumara bni sakhbara qala wahuwa hiqat qala xadaanaa shucbatu can moxamed bni ziyaad qaala samictu abaa hurayrata can الnabiyi sal ll ly slama yarwiihi can rabikum milahu uma dakara milahu qala xadaanaa xajaaju qala xadaanaa shucbatu can moxamed bni ziyaad qala samictu abaa hurayrata can الnabiy sal ly slama yarwiihi can rabbikum mihlahu qala xadaanaa muslimu huwa bnu ibrahim alfarahidiyu wa sulayman wahuwa bnu xarbin abu ayub alwaashixiyu qala xadaanaa shucbatu can moxamed bni ziyaad can abi hurayrata can الnabiy sal ly slam bimili hada qala xadaثnii muسى بن ismaaعiil whuwa abu سلمة التbوdkiyu qala xadaثna xmad عan haabt عan abi raafiع عan abi hurayra عn النabiي sl اه slم yaxkii can rabbihi marna waxay leeyihin yarwii can rabbihi marna can rabbihi marna yaxkii can rabbihi dhammaan hadalka inuu alle leeyahay ay tusa nebiguna uu muxuu yahay waa soo gudbiye dadku usoo gudbinayaa marka waa mublig qala xadaثna xfs bn cmr qala xadaثna hmaamun whuwa bnu yaحya alcawdiy qala xadaثna qataadaة can anasi can الnabiy sal ly slm fيma yarwi can rabih qaala in اllaha عaزa wajala laa ydlim اlmuؤmina ilahay muؤminka ma dulminayo xasanatan ka dulmin maayo yuhaabu calayha waa laga tawaabinaya aلrisqa fi اdunya ayuu siinayaa alle waama alkaafiru fa yucdaa xasanaatuhu baa la siinayaa fa yucdaa waxaa la siinayaa huwa isaga xasanaatihi fi dunyaa adduunyadaa lagu siinayaa xataa idaa afdaa ila alaakhirati markuu aakhiro gaaro lam yakun lahu xasanatun xasano u ahaan mayso yucdaa bihaa xasanadaas oo la siinayo so wax xasanaa la siiyo aan lahayn ayuu tegayaa aakhiradii mu'minkiina ilaahay xasanadiisii waa u kaydinayaa waa ka tawaabinayaa risqi adduunyana waa ku siinayaa thawaab aakhirana waa u noqonaysaa qaala xadaanaa cumar camru bnu caliyin wahuwa abu xafs alfallaas qaala xadaanaa cumaru bnu caliy bni muqadam huwa almuqadamiy qaala xadaanaa muusa bnu lmusayab waqiila asaa'ibna waa la yidhi athaqafiyu abu jacfar alkuufiyu lbazaaz saduuqun laa yultafatu ila alasdiyi fii tadciifihi abulfatxi alasdi ayaa daciifiyey laakiin la milicsan maayo buu yidhi ibnu xajar sababta isaga laftiisaaba daciif ahaaba abulfatxi alasdi nafsuhu marka dacfi uu isaga la gooni noqday xoog saa u badan yeelan maayo qaala samictu salima bna abiljacd yadkuru can almacruur bni suwayd can abi darin can الnabiy sal ll l slm can rabbihi qaala ya bna aadam inaka adiga in ataytanii haddaa iila timaado biquraabi اlardi dhulka muggiisoo khadiicatan gef ah bacda an laa tushrika bii marka aadan ila wadaajinin aniga cibaadada shay-an aadan ila wadaajinin kadib jacaltu waxaan yeelayaa quraabahaa iyada muggeeda aan kuu yeelayaa makfiratan oo dembi dhaafa walaa ubaali mana u aabayeelayo ayb meeshaa marka wuxuu ka rabaa iyadana can الnabiy sal ll ly slam yarwiihi can rabbihi qala xadaanaa moxamed bnu abi bakrin qala cumaru moxamed bn abi bakr bni caliy bni caطaaء bni muqadam almuqadamiy qaala cumaru bnu caliyin bihada wa qaala can الnabiyi sal ly slam can rabbihi ayuu yihi yani can الnabiyi can rabbihi siiqadaa kala duwan markii horena maxau yihi yarwiihi can rabbihi caza wajal qala xadaanaa musa wahuwa bnu ismaaciil atabudakiyu qala xadaanaa xamaadu huwa bnu slma musa bnu ismaaciil hadduu xamaad iطlaaqo waa xamaad bnu slma ayb can moxamed bni isxaaqa can ilcalaaءi bni cabdiraxmaan can abihi can abi hurayrata can الnabiy sal ly slama fima yaxkii can rabbihi caza wajalla qaala allah wuxuu yidhi istaqradtu waxaan ka amaah dalbay min ibni aadama bani aadam falam yuqridnii ima amaahinin wa waa icaayey bani aadamkii wayaquulu wuxuu dhahayaa waa dahraah waa dahraah alla waqtigan waqtigiibuu ku calaacalaya wallaahu huwa dahru wallaahu allana huwa dahru huwa muqalibu dahri waa midka waktiga gedgedinayo oo maamulaya weeyaan isagu ee ilaahay dahri lama dhaho magaciisa waxaana kutusaya riwaayada abu daawuud uu leeyahay dad badanna ay wariyeen yudiini ibnu aadam bani aadamku waa idhibayaa yasubu dahra dahrigii buu caynayaa wa ana dahru uqallibu lleyla wاnnahaar qariino waay marka uqallibu lleyla wاnnahaar oo tusayso dahriga waxa loo jeedo meesha in mudaafaqa daran yahay ayb wakulla kula shayin min ibni aadama ya'kuluhu wax kastoo bani aadamku waa cunaya yani wa kula shayin shay kastoo min ibni aadama ka mid ah ya'kuluhu turaabu ciiddaa cunayso wax kastoo bani aadamkii ka mid mida ah, ciidda ayaa cunayso ilaa cajba danabihi laftiisa markaa gadaale ee sinta agteeda kore ku taallo ee dabagibinta ma ahani laftaas iyadu marka ma baaba-ayso khalqigana marka hadhow iyada ayuu iska soo fuulfuulaya ilaa cajba danabihi fa inahu yukhlaqu calayhi waa la abuurayaa korkiisa xataa yubcatha minhu ilaa lagaga soo saaro isaga dhammaantii isagoo ah qaala xadaana alxumaydiyu wahuwa abu bakr alxumaydi cabdullahi bni zubayr qaala xadaana alwaliid qaala xadaana bnu jaabir ibnu jaabir marka waa cabdiraxmaan bn yaziid bni jaabir alasdi walawsaaciy qaala xadaanaa ismaaciil bnu cabdillaahi bni abilmuhaajir qaala samictu karimata asalka marka wuxuu dhigayaa abaa khusayma meeshaas ayb nusqo kalena abaa kariima ayay dhigaysaa kariimana waayo waana kariimatu bint lxasxaas almusaniyة hiqat tqulu samictu aba hurayrata yaqulu samictu rasuula allahi sal ly slm yaqulu qaala allahu caza wajalla alla wuxuu yidhi ana maca cabdii addoonkayga maciisaan ahay maa dakaranii inta uu ixusayo muddata dikrihi iyaaya xuskiisa aniga uu ixusayo wataxarakat bii aniga ay ii dhaqdhaqaaqayso shafataahu labadiisa bushimood ay aniga dartay u dhaqdhaqaaqayaanoo uu dikrigayga la imaanayo ayb qaala wayudkaru can ibraahima aw mujaahidin fii qowlihi waladii jaءa bisidqi wasadaqa bihi hum ahlu lqur'aani weeyaan idaa camiluu bihi ee dikrigii qur-aankaa ka mida soo maaha marka wuxuu leeyay waladii jaaa bisidqi wasadaqa bihi hum ahlu lqur'aani weeyaan idaa camiluu bihi hadday ku camal falaan marka dadkaa ilaahay la jiro oo faruuryahooda alla u dhaqdhaqaaqayaan dartiis waa dadka ahlulqur'aanka oo qur-aanka akrinaya ku camal falo intaa marka baabkaas axaadiidtiisa oo dhan muxuu ka rabaa ujeedka uu ka leeyahay waa maxay inuu yidhaahdo nebigu sala allahu calayh waali wasalama axaadiidta xagga allow ka soo gudbinayay axaadiidta ilaahay baana ku hadlay oo nebiga qaala allaahu saxaabadaa waxay dhahayeen yarwiihi can rabbihi yaxkii can illaahi dhammaan marka waxay kutusayaan alle inuu hadlo nebiguna uu yahay hadalkaas alle ku hadlay ama qur-aanka ha noqdo ama hadal kale ha noqdee ayaa dadka inuu soo gaarsiiyo isagu shaqadiisa wuxuu ahaa inuu soo gaarsiiyo isaga qur-aanka isagana ma inshaynin hadalladan axaadiidtan aan soo marnayna isaga iskama bilaabanin ee sida uu tilmaamayo ilaahay baa yiri ayb marka allah aan caabudayno waa allah hadlaayo oo hadlo sifana u ah hadalka baabu maa kana annabiyu sala allahu alayhi wasalama yastaciidu bikalimaati اllahi laa bikalaami gayrihi meel kaloo haddana naga tusayaa qur-aanka iyo kalaamullahi sifo alle inuu yahay markaa wuxuu baabeeyey maa kaana nabiyu sal l slam nebigu wixii uu ahaa yastaciidu inuu magangelayay bikalimaati illahi ilaahay kalimaadkiisa uu magangelayay laa bikalaami hayrihi ilaahay gayrkiisa hadalkooda ma magangelaynin wuxuu rabaa inuu kala farqiyo kalaamu llaahi iyo kalaamu gayrihi kalaamullaahi mar haddii la magan galay maxay kutusaya magangalkaa muxuu ku tusayaa sifo ilaahay inuu yahay kalaamu gayrihina waa makhluuq makhluuqna lama magan galo asalka macnaha waxaa weyaan makhluuqa lama magan galo mar haddaan makhluuqii la magangelaynin hadalkii ilaahayna aan ognahay in la magan galay oo acuudu bikalimaatillaahi la yidhi meeshaas waxaan ka fahmaynaa marka kelimaadka alle ama kalaamka alle sifa min sifaatihi inuu yahay maadaama la magan galay isaga wa qaala nucaymun nucaym ibnu xamaad wuxuu yidhi laa yustacaadu lama magan galo bilmakhluuqi makhluuq lama magan galo walaa bikalaami alcibaadi addoomaha hadalkoodana lama magan galo waaljinni iyo jinniga hadalkiisa waalinsi iyo insi warkood waalmalaa'ikati malaa'ig warkeed maxaa yeele kulli hadalkoodu waa sifa iyagu ay leeyihiin sifadooduna waa waxay ku sifaysan tahay khalqi makhluuq inay tahay lama magangelayo hadalka ilaahayna maxaa loo magangelayaa liannahu sifa min sifaatihi in uu yahay bayhaqi laftiisa waa sheegayaa fi lasmaa asifaat iyo inaan la magangelaynin yani kala makhluuq inaan la magangelaynin waa kelima muttafaqa amaa xadiidkan dhahaya acuudu billahi wa rasuulihi wa rasuulihidaasi waa gariib waana daciif xadiidka tirmidi baa warinaya warasuulihina kuma taallo ayb acuudu billahi riwaaya waxay leedahay acuudu billahi warasuulihi min an akuna kawaafidi caadin warasuulihi marka kutubta marka tirmidiga iyo keyrkii iyo kuma sugna xadiidka laftiisana marka waxbaa ku jira waa kii ilaahayna jinka magangelkiisa waa diiday oo waa kii alla yidhi waanahu kana rijaalu min alinsi yacuuduuna birijaali min aljinni fazaaduuhum rahaqa ayb isticaadada marka cibaadaadkay ka mid tahay waana lujuu iyo isku hallayn iyo magangal iyo in lagu tiirsado oo laysku halleeyo allah subxaanahu watacaala sharta inuu kaa celiyo taana ilaahay unbaa kari karo awooddeeda iskale isaga unbaana cibaado lagu caabudayaa ay tahay wa fii hada imaamu lbukhaari marka wuxuu yihi kan daliilun waxaa ku sugan daliil ana kalaam allahi calaa ana kalaam allahi ilaahay hadalkiisa hayru makhluuqin inuu yahay wa ana siwaahu wax isaga kasoo harana khalqun inay yihiin bukhaari marka wuxuu leeyay maadaama aan makhluuq la magangelin isticaado ilaahay kalaamkiisaoo la magangelayana ay nebiga ka sugnaatay tani waxay daliil u tahay kalaamka alle inuusan in makhluuq uunan ahaynay tusaysa qala axmed bnu khaalid xadaanaa moxamed bnu isxaaq can camr bni shucaybi can abiihi can jaddihi qaala kaana alwaliid bnu lwaliid rajulan ayuu ahaa yafzacu fii manaamihi markuu hurdada ayuu kusoo argagixi jiray fadakara dalika lirasuuli llahi sal l slam uu u sheegay faqaala lahu nabiyu sal l slam ida dajacta linnawmi haddaad hurdo u jiifato faqul dheh bismi اllaah acuudu bikalimaati اllahi taamati kelimaadkii alle ee dhammaystirnaa baan magangelayaa maxaa laga magangelayaana min qadabihi alla caradiisa wa ciqaabihi ciqaabkiisa iyo wa min shari cibaadihi addoommadiisa shartooda wa minha hamazaati shayaaiini wa an yaxduruun iyo shayaadiinta dawaalidooda iyo inay isoo xaadiraan faqaalahaa waa yidhi fadahaba dalika canhu waa ka tegay arrinkaabaa oo uu ka baxay fa kaana cabdullaahi bnu camrin cabdullaahi bnu camar wuxuu ahaa man balaqa qofkii gaaro oo qaan gaaro min banihi ilmihiisa ka mida callamahu waa barayay iyaahunna waman kaana minhum qofkii ilmihiisa ka mid oo sagiiran cunug yar ahna laa yacihaa aan xifdin karin katabahaa waa u qori jiray wacallaqahaa fii cunuqihi qoortuuna u suri jiray intuu ducadan u qoro ayuu qoorta u suri jiray ilmaha kii aan xafidi karin kii xifdin karana waa xifdisii jiray ayb marka meeshaa marka wuxuu ka rabaa acuudu bikalimaati illaahi taamati kalimaadka allaa la magan galay mar haddii la magan galayna waxay ku tusayaan inay sife ilaahay yihiin ayib ducadan ou qorayo qoorta u surayo ama meel loogu xirayo kale iyana culimada qaar waa uga qaataan haddii marka ay ka hadlayaan waxyaabahan dadku ay isku xijaabaan ama ay qoorta surtaan ama gacmaha ku xirtaan haddii ay yihiin qur-aan iyo adkaar sidan oo kale ah qaarkood waxay leeyihiin dhib ma laha waana la yeeli karaa iyagoo cabdullahi bin cumar iyo keenaya aharkiisan qaar kalena waxay leeyihiin maya oo waxaa laga yaabaa hadday mar walba u xiran tahay musqushi inuu la galo oo xaalad markaa yacni xun isagoo ku jirana qur-aankiina inuu wato ayaa laga yaabaa xambaarsan yahay marka ma fiicna ay leeyihiin iyadu laakiin baab shirki iyo ma gelaysa dabcan waxaa shirkiga gelayaa waa tamaa-imtii jaahiliyada jiri jirtay oo ahayd waxyaabo marka jin magacyadiis iyo shaydaan la kaalmaysanayo ama wax aan la aqooninba oo meel lagu qorayo dadkan hadda xirsiyada gooyo laftooda kulligood inay qur-aan dhigaan yaan loo malaynin innaga waxaan aragnayba qaar intaan furfurnay yaan waxaan arkay waxa ku yaalla wax la garanayo maba ahan xuruufaa ku taal caq caq iyo marka caq maxay tahay da caq cayn iyo kha la qoray ma wax la garan kara miya wax la garan kara ma aha kaasoo kale ma la ogola waxaan la qorayaa marka ma la goynayaa kulli maahan wax kalaam alle iyo adkaar iyo keliya maaha ee ruqyadana waxaa shardi ah sideedaba tufta wax lawax la fahmaa inay tahay magacyadii alle ama yacni ducooyin wax saasana inay tahay isla markaana qofka uu aaminsan yahay ilaahay idinkiis inay wax ku samaysmayso ay wax ku tari karto ayib waxyaabahaasuu marka sheegaya ayib qala xadaثna cabdالlahi bnu صالح qala xadaثna layثu qala xadaثanii يزيد bnu abi xabيb عan الxاriث bni yعquub ana yacquuba bna cabdillaahi xadatahu anahu samica busra bna saciidin yaquulu samictu sacda bna abi waqaas yaquulu samictu qawlata binta xakiim taquulu iyadoo le kaana rasuulu llahi sal ly slam yaquulu man nazla manzilan qofkii meel dego faqaala yidhaha acuudu bikalimaati illahi taammaati min shari maa khalaq lam yadurahu shay un waxba ma dhibayo xataa yartaxila ilaa uu ka rarto min manzilihi meesha uu degay dalika kaagaas ilaa uu ka tago wax dhibaaya male marka acuudu bikalimaati illahi taamati <coughs> acuudu bikalimaati illahi taamaatidau ka rabaa qala xadaثna cabdالlahi bn yusuf qala xadaثna اleyثu milahu qala xadaثna aadamu qala xadaثna اleyثu can yaziida naxwahu qala wxadaثna qutaybatu qala akhbarana اleyثu can yaziida waqasa اlxadiiثa qala xadaثna cabdالlahi bn yusuf huwa الtinisiyu qala xadaثna maliku wa cabdullaahi bnu maslamata can malikin labadaas marka waa cabdullaahi marka bukhaari a waxa dhahay waxayna ku cadfan tahay cabdullahi bni yuusuf can suhayl bn abi صaalixin الsamaan can abihi can abi hurayrata ana rajula min aslama nin qoladaa ka mida qaala wuxuu yidhi maa nimtu hadihi leyla cawadan ma seexanin faqaala lahu nabiyu sal ly slam min ayi shayin maxaa dhacay shaygee baadan dartiis u seexanin qaala ladaqatnii caqrabu waxaa iqaniinay dibqallooc faqaala rasuulu llahi sal ly slam amaa inaka adiga low qulta haddaad dhihi lahayd xiina amsayta markaad galab gashay acuudu bikalimaati illahi taammaati min shari maa khalaq lam yaduraka in shaaa allahu kuma dhibeen qala xadaanaa cayaashun qala xadaanaa cabdulacla huwa cabdulacla bn cabdilacla sami qala xadaanaa cubayd llahi bnu cumar bihada ay bihada alxadiid qala xadaثna asbغu wahuwa bn اlfarj qala akbaranii bn wahbi can jariir bni xaazimi can sahli can abihi can abi hurayrata can الnabiy sal ly slm bihada qala xadaثna saciid bnu talid aلrucayniy wahuwa saciid bnu ciisa bni talid aلrucayniy ayb ama alrucini alrucayniy alqitbaniy qaafkaa hoos dhigan hiqatun faqiih qala xadaanii ibnu wahbi qala xadaanii saciid bn cabdiraxmaan aljumaxiyu can suhayli bihada qala xadaanaa asbaqu qala aqbaranii ibnu wahbi can saciidi naxwahu yani naxw xadiiihi warawaahu hishaam bnu xasaan ayb waa hishaam bnu xasaan alqurdusiyu marka waa mucalaq midkan wamoxamed bnu rifaacata can suhayli can abihi can abi hurayrata can nabiy sal l slam bihada wa qala الzuhriyu akbaranii طariqu can abi hurayrata can الnabiy sal ly slm bihada waa xadiidkan buu duruqdiisa un badinaya qala warawaahu shibl bnu calaa bn cabdالraxman can abihi can jadihi can abi hurayrata can الnabiy sal ly slm bihada wayurwى can اlqacqaac can abi saalixin can abi hurayrata can الnabiy sal ly slam naxwhu ayaa la warinaya qala xadaثna cثmaan bnu mxamed qala xadaثna jariir can mansuuri can اlminhaal can saciid bni jubayri can ibni cabaasi qala kana الnabiyu sal ly slama yucawidu اlxasana wاlxusayna ayuu yani tacwiid buu u samayn jirayo ilaahay ayuu magan gelin jiray yaquulu ina abaakumaa aabihiin kaana yucawidu ismaaciila wa isxaaqa ismaaciil iyo isxaaq ilaahay buu markaa yacnii magan gelin jiray yaquulu wuxuu dhahay uciidukumaa bikalimaati illaahi اtaamati waxaan idin magangelinayaa ilaahay kelimaadkiisii dhammayska tirnaa min kuli shayطaanin yaan idinka magangelinayaa wahaamatin wamin kulli ayn wamin kulli caynin laama iyo il kastoo xasdayso haamaduna waxaa weeyaan dahalaqyada iyo masaska iyo waxyaabahaas qala xadaثna cabdullahi bnu abi shaybata qala xadaثna yaclى qala xadaثna sufyaan can mansuuri can اlminhaal cabdullahi waa abu bakr bnu abi shayba can اlminhaal can saciid bni jubayri can ibni cabaasin qala kana الnabiyu sal ly slam yucawidu اlxasana wاlxuseyn wuxuu dhahayay uciidukmaa bikalimaati اllahi اtaamati min kuli shayطaani wahaamah wmin kuli cayni laamah wayaqulu kana ibrahimu yucawidu bnayhi ismaaciila waisxaaq qala xadaثna asbq qala xadaثna bnu wahbi can sufyaan الthawriyi bhada qala xadaثna cثmaanu qala xadaثna cumaru asalka mxamed bn cabdالraحman ayaa ku taala nusqo kalena camr bnu cabdالraحman alabaar baa ku taalo lakin waa cumar cmr bn cabdالرaحman alabaar qala xadaثna اlأcmash can mansuuri can اlminhaal can saciid bni jubayri can ibni cabaasi kana الnabiyu sal ly slam yucawidu xasana waxusayna wuxuu dhahayay uciidukmaa bikalimaati اllahi taamati min kuli shayطaani wahama wmin kuli cayni laama qala xadaثna cabdالlahi bn abi shaybata qala xadaثna bnu fudayl can اlأcmash can اlminhaal can muxamadi mxamed bni caliyin qala kana الnabiyu sal ly slam bhada moxamed ibnu cali bn abi aalibna weeyaan moxamed ibnu lxanafiya marka de moxamed markaa nebigu uu magan gelinayo ma soo gaari karo waa mursal wa qaala nabiyu sala allahu alayhi wasalam nebigu wuxuu yihi iqra'uu aqriya alqur'aana qur'aanka wanahaahum wuxuu ka reebay an yarfacuu aswaatahum codadkooda inay kor ugu qaadaan idaa calow makaanan meel haddii ay ka sara marayaan buur iyo ay fuulayaan haqaylinina ayuu yihi tartiib allahu akbarta iyo tartiib u dhaha iqra'uu alqur'aana ficilkooda waa waxay ku akrinayaan soo maha amar alla amri ile amarku wuxuu ku xihan yahay ficilkooduu ku xihan yahay wanahaahum an yarfacuu aswaatahum aswaaddiina iyagaa loo idaafeeyey qala xadaثna bhi axmed bnu isxaaq qala xadaثna alanصariyu qala xadaثna الtaymiyu can abi cuثmana can abi musa qala kuna maca rasuuli اllahi sal ly slm fi safarin faraqaynaa waxaan kornay fii caqabatin buur ayaan kornay aw fii haniyatin ama haniya haniyadu waa buurta meesha ay ka jeexan tahay oo wadiiqada ay ka leedahay meeshaa baan kornay qaala wakana rajulu mina qofka inaga naga mida wuxuu ahaa idaa calaaha hadduu ka kor maro buurta qaala laa ilaaha ila allahu wallahu akbar faqaala nabiyu sal ly slam inakum idinku laa tunaaduuna asama mid dhagoole ah u yeeri maysaan u dhawaaqi maysaan walaa qaa'iban iyo mid maqan qaala wahuwa calaa baglatin yacriduhaa baqal ayuu markaa yacni ku taagnaa ayb faqaala wuxuu yidhi yaa abaa muusa aw abaa cabdillaahi alaa aw yaa cabdallaahi dheh yaa abaa muusa ow qaala ama wuxuu yidhi yaa cabdallaahi alaa ucallimuka kanzan min kunuuzi iljanna qaala balaa buu yidhi yaa rasuula allah qaala laa xawla walaa quwata ila billah qaala wayudkaru can الnabiy sal ll ly slam anahu kana yuxibu الrajula wuxuu nabigu jeclaa qofka khafiida الsawti codkiisu ou aad uunan u dheerayn u kor ahayn wayakrahu wuxuu nacayay an yakuuna inuu ahaado qofka rafiica sawti mid codkiisu aada u weyn yahay qofka marka codka codkiisu ou ka muuqanayo tawaaduca iyo ayuu jeclaa oo codkiisu ou khafiifka yahay ayb wa ana allaha caza wajalla alle yunaadii waa dhawaaqayaa bisawtin buu ku dhawaaqayaa cod aakaa marka sawt ilaahay male iyo sifo loogama dhigi kara iyo ma ogola ilaahay marka waa hadlayaa sawt la maqlaayouna ku hadlaa wa ana allaha caza wajalla alla yunaadii bisawtin cod ayuu ku dhawaaqayaa yasmacuhu codkaasoo uu maqlayo man bacuda qofkii fogaaday qofka aadka u fog kamaa yasmacuhu sida uu u maqlayo man qaruba qofka soo qofka dhow yacni kan dheer iyo kan dhow isku sibay u maqlayaan ayb falaysa hada ligayri llahi aza ligayri اllahi jala dikruhu kani male buu yidhi cid aan alla ahayn sifadaa ma leh yani muxuu ka wadaa dadka kale codkoodu qof dheer iyo qof dhow isku si uma maqashiin karaan adiga haddaad xataa mikrofoon ku dhawaaqo codkaaga adoo mikrofoon ku dhawaaqayo qof dhow iyo qof dheer isku si uma maqashiin kartid kullamaa lasii sikadana codkii waa tegaaba laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala khalaa'iqda oo dhan baa meel isugu imaanayso aadam laga bilaabay ilaa kii ugu dambeeyey waa u dhawaaqayaa kan dhow iyo kan dheer isku sibay u maqlayaan ee codkaas iyo cod bani aadam ma isshabahaya ma isshabahayaan sife ilaahay leeyahay waa marka qaala abuu cabdillaahi wa fii haada kan waxaa ku sugan dhexdiisa daliilun daliil ana sawta allaahi ilaahay codkiisa laa yushbihu ma shabahayo sawta alkhalqi khalqiga codkiisa sideedana uga wada tashbiih iyo goormaaba la anfiyaa horta haddii wax la sugo marka wax la sugo ayaa tashbiih in la anfiyaa ay suuragal noqon kartaa laakiin nin aan sawdba rumaysnaynba oo ilaahay sifo sawd ma leh dhahayo ee warkan isaga laa yushbihu sawta alkhalqi maba u yaalaba asaga leann waxuu sugayba ma jiro laakiin markaad tiraa ilaahay sawd buu leeyahay cod buu leeyahay ayaa waxaa imaan karo war bani aadamkuna coday leeyihiine bal ka waran may isma shabahaan markaasay imaan kartaa laakiin ninka wax dafirayo waxaan maba jiraba dhahayo isaga uma baahnaba taas nacam waana khaldan yahay nacam leanna waa laba cudur waayo waa laba millo waay laba caqiido xun waayo caqiidada tashbiih in ilaahay sifaadkiisa khalqiga lagu shabaho waxaa kaloo iyadana ka daran in ilaahay tilmaan ou sugay la dafiro maxaa yeelay tacdiilku wuxuu ku dhisan yahay tashbiih sawdkan ninkan muxuu u diidayaa marka horeu iska dhaadhicinayaa bani aadan oo alla u ekaanaya qalbigiisaa tashbiih soo galay tashbiihii daawo wuxuu uga dhigay wixii ilaahay isku sugay inuu inkiro ayuu daawo uga dhigtay marka daawadiina waa ka qaldantay tawahumkii uu sameeyeyna waa ku qaldamay labadaba laakiin waxaa ilaahay sheegay marka aada rumayso eed ku rumayso qalbi eh, yacni iimaan dhaba aada u rumayso tashbiihii iyo makhluuq inuu alla shabahana aada iska fogeyso ma fiican tahay saas nabad u ah. lianna sawt allaahi maxaa yeelay ilaahay sawtkiisa yusmacu waa la maqlayaa min bucdin baa laga maqlayaa kamaa yusmacu sida looga maqlaya min qurbin meel dhow eesaasuusanba uguba bani aadam uunan ugu ekayn wa ana almalaa'ikata malaa'igta yascaquuna way suuxayaan min sawtihi ilaahay codkiisa marka uu waxyiga ku dhawaaqo malaa'igtii geb waa dhacaya adiga codkaaga haddayaa u suuxa haddaad maanta dhan qaylinayso waa taagan yihiin dadku soo ee ilaahay subxaanahu watacaala codkiisa marka uu waxyiga ku hadlo malaa'igta oo annaga naga khalqi weyn ayaa la dhacayaa faإida tanaada almalaa'ikatu lam yuscaquu hadday malaa'igtu iyada isu dhawaaqayaan ma suuxayaan lama suuxina yacnii ilaahay baa hadlaayo waa dhacayaan jibriil baa usoo hor baraarugayo malaa'igtii kale marka waxay dhahayaan jibriilow muxuu yidhi rabbi maada qaala rabbukum qaaluu lxaqa wa huwa alcaliyu alkabiir markay jibriil iyo malaa'igta kale isla hadlayaan wax suuxaaya ma leh laakiin ilaahay markuu hadlo malaa'igtii waa dhacayaan maba isshabahaan marka saasaysan makhluuqa sawdkiisa iyo alla sawdkiisa aynan isku shabihin ayb qofka hadhow marka wuxuu leeyahay dee dad baa mushabihaad jirto saan waaye sifaatkan ilaahay oo bimujarad la rumeeyo ayay waxay ka dhigayaan markaa iyagu tashbiih ayb hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamed